marka waa waxay la yimaadeen manaadiqado caalamiya waxaas ay dhahayaan caalimnimada ama qaadiriya axwaashay waas waxay leeyihiin eh, laa hiya mawjuuda walaa hiya macduuma wax saasay camalay ku hadlaan marka wuxuu leeyay wakadalika alaxwaal axwaasha alatii tatamaahalu fiiha almawjuudaat ee waxyaalaha jira ay mid ku yihiin wa takhtalifu inay isku khilaafaan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 laakiin nisbadaa ka dhaxaysa sifadiiyo mawsuufka wax adiga dihniga ah ku haysan kartid maahane wax caynaho mawjuud oo gacanta ku taaban kartid ma aha nacam sidaa darteed fatashaabahu bidaalika waa isu markaa isi shabahaysaa wa takhtalifu bihi oo markaa fatashaabahu bidaalika ay isku shabahdo wa takhtalif ba isku khilaafto macnaa wax adiga maanta mucayana eh?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 ayuu marka uu shiikhu uu soo cilaajiyey wa amaa haadihi aljumal almukhtasara jumlooyinkan maanta ma intiina darsiga isku soo dhowaada cala si loo aro qofka qofka darsiga dhegaysanaya qofka iska jiifa ha inta darsiga dhegeysanaya xooga hore usoo dhowaada xalqada soo aruuriya haddii kan lama kala yaqaano bayna naa'im walyaqdaan <laughs> dadka hurdadhinac uga soo baxa <laughs> Ah, sida sunada waa sidaas inta darsiga dhegaysanaysa ina isku soo aruurta iyaga eh. haddii kale macalinka laftiisa iyo waxay ku noqone ma kala yaqaan you akriyo sama akri ha dabta xalaqaad inta casharka aqoon inay kuurka iska soo gasho si loo ogaado oo maarata shiiku hadda waxa weeye mawaadiic badan uu ku soo marsiiyey inkastoo laga yaabo yani bacd alikhwa intuu ama ku adkaada ama inay xoogaa ka caajizeen laakiin low sabaruu hadday sabrayaan lajanow timaaran cadiimu <laughs> miro badan bay sabrayaan cilmiga waa loo sabraa dadka dalabatulcilmiga waxaa beryahan caado u noqday dersiga maalinta ugu horraysa in la buuxiyo waa la siiyo nuurku waxaa la rabay inuu ziyaado yaziidu yooman bacda yoom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 meesha googacadalaysiya licib kuma hayno hadallo kooban oo macaani weyn ku tusinaya ayaan meesha rabnaa inaan kuu faa'iidaynayno man fahimaa ciddii fahamtow dhahay calima wuu ogaanaa qadra nafcihaa nafcigeed intuu leeyahy wuu garan karaa nacam wanfataxa lahu waxaa u furmaaya baabu lhudaa baabka hanuunka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 laga nasahayo canhu alle kamaa yafcaluhu kaiiru min almusanifiin qolooyin badan oo kutubo qorto qortoo mutakalimiina say samaynayaan khaa'un inay gef tahay liman tadabara daalika qofkii si fiican ugu fiirsada wa haadaa kaasna min uruqi nafyi lbaaila waa uruqdee nafyiga oo baailkaa inaad tidhahdo wixii tajsiim ka dhalanaa tajsiimaa ka dhalanaa anigana waan inkirayaa ama tashbiiha kalena waa inkirayaa adigoo ka caranaya maarata qadrulmushtarak alkulli adigoo ka caranaya ama tajsiimkan oo wax maanta ma arkaysa aan ku soo aroorin nafyi ibaatka oon salafkii kaga imaan oo wax hadda nafintiisa iyo ibaatkiisa tansiihoo ka dhalana aan la arkin aad maanta dhan ama ibaatkiisa ama nafyintiisa ka daba wareegto wax natiijaa ma lahuleeyahay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 markaa tira tasiimaa ka dhalana adigiibaa maarata bustaqabow dabku shiday adigaa bustaqabow ku damiyaba marka oo sii u burburaashay oo sii qurxiy oo sii xarxardhayba nacam waana sax waayo sababtoo hadal oo liita markaa hadal qabo ugu jawaabtid macnaha ninkaas dadkiibaad ka dhicisayba maaragtay oo adigaaba ninkii eh, usub salaaxisay soomaalida ay dhihi jireen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 naqaa'ista oo xusniga iyo daafka in lagu sifeeyo iyo wal aafaati aafaadkan adharu fasaadan ayadaaba ka muuqashooga xagga fasaadka fi lcaqli waddiini xagga caqliga diinka min nafyi taxayuzi watajsiim inaad tidhaahdo ilaahay oo gooyin iyo usugay sugay laakiin haddaad tidhaahdo hasta tajsiim iyo taxayusaa ka dhalaaya caamigii xamaasadiisii hoosaa usii dumisaba adigaaba biyo ku shubaba qaboojiyaba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 oo yahuudda ay wadda iyo waa iyo qof kastoo maanta ma arkaysaa caami oo midqaala darra iimaan uu ku jiro ayaa garanaa wa kufru saaxibu dalik wa kufru saaxibi dalik arrinta oo sifaadka naqaaistaa sida xusniga gaalnimadiisuna macluumu waa la ogyahay bidaruurati macnaa daruuro ahaan waxaan si aan loo inkiri karin ayaa la ogyahay min diin lislaam diinta islaamka waa wax lama dafiraan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 waa in qeexitaankaagu uu ka sahlan yahay waxaan aad qeexaysid haddaa wax qaamida kusii farsatid waxay dhahaan sida qofbaa waxuu rabaa inuu maanta ma arkaysaa oo eh, abeesuu rabaa ama muxuu rabaa khamro inuu sheego markaas wuxuu dhaha alcuqaar waa nooc asmaada khamrada laakiin khamro nisbada intee taqaana cuqaarna a yaqaana un qawaamiista dhaalacdo keliya unbaa garan kara cuqaar inay khamrada tahay laakiin khamro waa la yaqaana khamraan fasiraha tahay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 taas ayuu ku leehay marka nacam sababtoo ah ayaga waxay ku radiyeen taxayus waxa la radinana waa bukaaga bukaaga inuu ceeb yaho naqsi yahana isagaa waadixa iyo ramadka iyo alla inuu amaa tajsiim iyo taxayus iyo waxay yihiin wax la yaqaanba lama arko ma garat kooxun falaasifahan baa isla taqaano maahane wax caamada iyo culummada ay yaqaaniin ma aha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 wayanfi tajsiima tajsiimkana anfinaayo oo ashaaciradii maanta ma arkaysa toddoba sifo intay sugeen tajsiimka anfinaayo sidii oo kaleaan ahay fa yasiiru wuxuu noqonaa marka nisaacuhum doodooda fa yakuunu nizaacum wuxuu noqonaa mitla nazaaci muhbitati sifaat sifaat ilkamaal marka dooda ay la gelayaan kuwan oo yuhuudda ah kuwa sifaatka suga oo ashaaciradu markay toddoba sifo sugto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 kamaa ana kula man nafaa shay-an qofkii wax anfiya oo minhum ka mid a alzamahu laakharu wuxuu ku laasimanayaa bimaa yuwaafiquu fiihi min anafyi ah maalan sow ashaaciradu sifaatka kale oo toddobada inta kale ma anfiyaan haa muctasila wuxuu ku leeyahay haddee intaasba anfiday intaana ila anfihay aan isku baab noqonin toddobadaana farqi noo dhexaysa maxaa iga rabtaa sunugana wuxuu ku leeyahay ashcariga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 lianna haadihi sifaati sifaatkaasi acraadun waaye wax maanta ma arkaysaa sifaad aho oo jirka kusoo darinayo allana waxay ku leeyihiin maarata yani can xuluuli xawaadis ama xuluul acraad maaragtay wuxuu ka yahay maaratay mar waxay ku leeyihin xuluul xawaadis ayuu ka munasahaya waxay rabaan afcaasha ikhtiyaariga inay anfiyaan marna waxay ku leeyihiin xuluulu lacraad ama qiyaamu lacraad fiihi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 idaa qaaluu haddii ay yidhaahdaan liman abata watutaa markan ashaaciradaa laga wadaa qofkii sugay liman abata anahu yarda wayaqda marka waxa weeye alqowlu fi sifaati kalqowli fi lbacd alaakhir qawaacidaa la sinaya nacam liman abata anahu yardaa wayaqdab wayuxib wayubgid ow man wasafahu ama ciddii ku sifaysay bilistiwaa'i wnuzuuli walityaani bihi ow bilwajhi wanaxwi dalik hadday idaa qaaluu hadday u yidhaahdaan haadaa yaqtadii tajsiima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 إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى على ما yaliiqu bijalaali iyadoon biduuni tacdiima biduuni tashbiih ah ee ayagii markii ay waxaan keeneen lawaasimtan ayaa lagu celiya waxaa leey middaa i laasimaysa adiga baa ku haysta meel uga baxee ani bayna mutamaahiliin ma tafriiqin adaa wax tafriiqiyey marka wixii aad tafriiqisa qaarkii aad sutay qaarkii kale lagugu laazimina haddaad siriqda aad ka baxidoo wax ijaac macquula aad sheegdid taqsiimkuwaa kula ogolan haddaa sheegi waysid aniga qaacido caamahan ku taaganoo sifaat kullaha min baabin waaxidin wa alsifaatu bacduhaa min bacd wasifaatu farcun can idaat marka maadaama kunhiga aan la aqoon daatan sifaat kunhigan lama yaqaano sifaatkana qaarkeed baab manhajka lagu socda ayaa qaybta kalena looga socdaa nacam marka ahlu sunnaha ha u malaynan inay xujo ka dhiganayaan ilaahay wixii loo sugo loo sugo calaa maa bijalaali wuxuu iska anfina loo anfiyo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 laa tuxiqu xaqan wax hadda xaqay sugaysa in jirin walaa tubdilu baailan baailna aan burinaynin ma garatay si leexdeen walihaada sidaa darteed lam yadkur illaahu tacaala fii kitaabihi kitaabkiisa kuma ouna sheegin fii maa ankarahu cala alyahuud yahuud markuu inkiraayo iyo wakayrihim min alkufaari kufaar ah markay alla naqsi ku sifeeyeen maa huwa min haada nawci nowcan oo kale oo tajsiima oo matala yahuudda markii la yidhi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 lamadii cidligan sooma ogdin ilaahay inuu jismiye awse jismi ahayn wax jismi ha caabudeen lama dhihin bal waxaa la yidhi alam yarow anahu laa yukallimuhum eh, walaa yahdihim sabiila marka sifaatu naqsiyaa lagu sifeeyey sifaatu lkamaal oo kalaamka iyo hidaaya iyo midna inuusan lahayn ayaa marka lagu sifeeyey maahana lama dhihin waxaan ay caabudayaan sooma jeedin inay jismi tahay marka ilaahayna jismi ma noqdo lama dhihin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 an nunaزih allaha subxaana watacaala can tashbiih oon loo eegin waxaa ma nasaa ku sugnaaday waxaa ma sifatlkamaali kutusinayaan ma sifasi oon loo oogin intaas ka sugtid aad tirahdid nunazih subxaana watacaala can tashbiih maarata aad tiraahdid ayadaan soconayn marka oo daabit loo baahan yahay wuxuu yidhi shiikhu wa amaa fi ariiqi lihbaat ilaa qolana ihbaat iska qaado wax kasta waa sugaynaa bis mujaradi annana nanfi atashbiih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 maca nafyi tashbiih iyadoo nafyiga la shabahayo ood leedahay maaragtay makhluuqaadka ma shabaho laakiin horta waxaa marka hore sugaya ka fiirso wa an yuusafa in lagu sufeeyo alle binaqaa'is naqaa'istii waxyaalaha nuqsaanta alatii laa tajuusu calayhi aan ku bannaanayn maca nafyi tashbiih iyadoo tashbiih la anfinayo kamaa low wasafahu muftarin calayh mid alla ku been abuurina wuxuu ku sifeeyey sida yahuud oo kale bilbukaa hooyin walxusni iyo maarata murug iyo waljuuc iyo walcadshi maca nafyi tashbiih asagoo labis laakiin yaxzunu laka xusni lmakhluuq ama yabkii laka bukaai lmakhluuq waa hadal iska gogaacdalaysi oo macayn qiimo aan lahayn wa kamaa law qaala muftari haddii uu yidhaahdo yaakulu laka aklu lcibaad haddii ou dhihi laha yani waa cunaa laakiin sida addoommada maan walciyaadu billah wayashrabu laka shurbihim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 وغyr ذlika iyo mima yatacalى caزa wajل canhu subxaanه وataعaalى cama yaqulu الظaalimuun culuwan kabiiran alla waa ka sareeya baabka haddii saas loo sii daayo baabka wuxuu ku leeyaha waxaa ka ratimaya maaratay marka waa baabka xaggii xagga in la labdiyo nafyigana waa in la labdiyo oo qoladaan dha annaga wixii tashbihan ka hor nafyi aan ka dabagaarin waxaa lee jooga wax kastooo maanta ma arkaysaa tashbiih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 iyo kuwan kaloo jeebka aad kala timid ma garatay farqiga u dhaxeeya bal noo sheeg wa jacalta waxaad ka yeeshay mujarada nafyi tashbiih in uun tashbiih la anfiyo kaa marka su-aalaan lagu soo aroorinaya qofkii isbaatka iska idlaaqay ayaa muctalkiia su-aal ku soo aroorinaya wuxuu leeyahay sifaatkii khabarigaana waa sugtay kuwaan kaloo adiga jeebkaaga iskala timidna waa sugtay laakiin waxaa tiri mis laakiin binafyi tashbiiha tiri tashbiih kalmaluuq umbaa tiri bis marka maxaa farqigaho dhaha baa la dhahay waxaad sugtay iyo waxaad anfisay ma garata wajacalta mujarada nafyi tashbiihi kaafiyan fi ibaati baad ka dhigtay falaa waxaa la rabaa min ibaati farin fii nafsi mri wax kala bixiya unbaa la rabaa fariga wax alla loo sugaya waxa kale oo qaacida caamaha la rabaa kii hadda saaxibul ibaatka ahaa oo wax kasta sugaayo soo boodo xujadiisa lalaqinao fain qaala hadii uu yidhahdo alcumdau filfarqi huwa samcu waay haddii uu ku yidhaahdo eh? nacam fama jaaa samcu bihi abatahu duuna maa lam yajib bihi samc nacam markii xujadii lagu keenay ayuu wuxuu leeyay bis marka waxaan kasoo noqday arrintiioo samcigaan usoo laabana wixii samcigu a sugo waa sugaya wixii samciga aan ku imaaninna ma sugaayo kii haddana laguma deynin ilaa wuu soo tanaasuloo taasaa laysku haysta waxaa la leeyahay qiila lahu awalan waxaa lee asamcu khabaru saadiq samciga manaa daliisha oo sifada sugaysa waa saadiqa khabarkiisii weeye camaa huwa alamru calayh arrinta jiroo sifa jirtou ka hadlay ama mid anfisanow anfiyey camaa huwa alamru calayh fii nafsihi ma garad arrinta siday jirto hadloo macnaa sifadoo sugana inay sugan tuu anfin ay anfin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 Eh, yani nafyu naqsi ayay ku dhisan tahay ma garan midda kale wax kastoo la anfinaayo mansuusa ma aha ama wax kastooo la itbaatinayo mansuusa ma wada aha waxaa dhici karta nafyigu inuu nas ku soo arooro inuu midni soo arooro oo cilmi haddii loo sugo jahli baa la anfiyey samaca haddii loo sugo camaa la anfiyey nafyigu ku sugan inay macno ay ku fadhiso oo kamaal eh, ibaatkuna oo ibaatul kamaal figuna nafyu naqsi oo markaasi caqliga uu garo karo sababta ibaatka ee hadhow wixii la anfiyey wixii lamidahoo naqsina markaas la anfi karo wixii la ibaatiyey wixii lamidahoo kamaal la ibaati karo ani markaan fikradda ku firfiriya hadalka shiikhu meesha uu ka duulaa hadalkaasay la egta oo macnaa caqligii iyo naqligii inay iskaalmaysanayaan oo marka hore horta aan naqliga aan garanno macnihiisa limaada yuthbatu haada walimaada yunfa hada sababtoo bayna almutamaatiliin lama tafriiqiyo يثبت hada لأنه صفة وينفى hada لأنه ايش صفة نفس marka wax alla wixii marka صifaة الكamaal oo baabkii oo marata oo caqli maarata aan garanno iskuna uusa mancinin waan usugayna wixii صifatu naqsi oo maaratay aan garanay صifatu naqsi ay tahana ayadana oo sharciga oona suginin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 waa saadiq khabarkiisii cama huwa almru calayhi fii nafsihi siday arintou ka hadlay waxaan arintaan oo khabarka uu ka hadlay famaa ahbara saadiqu saadiqu wuxuu khabro fahuwa xaqun waa xaq waaye oo min nafyin oo ibaatin oo macnaa nas ku ah waayo walkhabaruna daliilun cala almukhbari canhu waxa isaga uu ka warrabay uu sheegayo oo maalan hadduu axadiyo ou sugo daliilo axadiyo u yahay haddou kufu anfiyana nafyigaas oo kufuaas anfintiisu daliil u yahay layancakisu macnaha waxaa weeye cadamu lmadluul yani cadamu daliil mucayan haddii aad daliil markaas aadan haysan madluulka mm, nacam haye walkhabaru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 alle munazahun canhu waayo fa ina hubuuta axadin lidayni labada lid maarata yani sugnaashadooda yastalzimu wuxuu laasimsanaya nafy alaakhar haddaad labada lid mid sugtid kii kalou maaratay ou baabi'inaya fa culima haddii la ogaado annahu mawjuudun ila inuu jiro waajib wujuudi ou yahay binafsihi wa annahu qadiimun ou yahay waajibu lqidam horrayntiisa oo horayso culima waxaad ogaanaysaa imtinaacu alcadami walxuduud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 wahuwa subxaana watacaala haniyun can kulli maa siwaahu wax kastaoo ka soo har wuu ka deeqtoon yahay fa kullu maa naafaa hinaahu meesha wax kaaga soo rarraba hadal weyn kugu soo socda laakiin maanta waqtigu nooma geynayo laakiin hadal macaana hadhuu nagu soo socda casharka berriha insha allah yani berri baan akrinaya arbacad waa idin doona laakiin berri hakala ha daadanina insha allah isbiru ilaa qadar inta ilaa ciidda fasaxa qaadanana berriha insha allah idin sheegi doonaa qaacidadan aan marka berri haddii aan dhamayno aad u macaanta markaa ka harinina marka wuxuu yidhi wa huwa subxaana watacaala haniyun can kulli maa siwaahu cid kastoo kasoo harta wuu ka deeqtoon yahe fa kullu maa naafaa wax alla wixii ka hor imaanay fahuwa munazahun canhu alla munazahu ka yahay qawaacid waaweyn oo kasoo wada hadhow la yaabi doontaan shiiqan hadalkaasoo u soo arooriyey wa huwa watacaala qadiirun waa awoodaa qawiyun waa mid xoog badan fakulu maa naafa qudratahu qudradiisa wixii hanfiye waquwatahu oo cajziga iyo wixii lamida fahuwa munazahun canhu alla wuxuu ka nazahan yahay wahuwa subxaana watacaala xayun qayuumun waay fakulu maa naafa xayaatahu xayaatadiisa wixii hanfiye waquyuumiyatahu fahuwa munazahun canhu